العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب صلاة التضوع waxaan soo haynay kitaabkii buluغ الmaraam min أdilaة الأحكام للxاaفظ بن xجر الcسqلاني رحimه الlahu taعaalى qala الxاaفظ رaximه الlah baabu صلاaةi التaضwci taضawucii ama sunadii salaadeeda axkaamta kusoo aroortay cadaynteedii u baabihay baabu bayaani axkaami salaati tatawuc salaada tatawuca axkaamteeda caddaynteedii ayuu baab yahay baabkan kan can rabiicata bni kacbin alaslamiyi radia allahu canhu qaal qaala lilnabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalama sal faqultu as'aluka muraafaqataka fi ljana faqaala awgayra dalik qultu huwa daka qaala faacinnii calaa nafsika bikatrati sujuud rawaahu muslimun can rabiicata bni kacbin waxaa laga wariyey alaslamiyi ee qoladaa loo nisbeeyey radia allahu canhu kunyadiisa abuu firaas ayaa la dhihi jiray qaala waxa uu yidhi qaala lilnabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu igu yidhi sal weydiiso sababka ugu yidhina waxay ahayd riwaayada muslim ayaa caddaynayso oo wuxuu leeyahay wadactu lilnabiyi sala allahu alayh ali wasalama waduu'an nebiga ayaan waxaan u dhigay biyo uu ku weyse qaato ayaan u diyaariyey markaasa markaas wuxuu igu yidhi sal wax u weydiiso nebiguna waxuu aada u jeclaa jiray dadka wax u sameeyo ama yacni eh, waxa fiican u sameeyo inuu u abaalgudo waaba ka dardaarmayba xadiid abuu daawuud kusoo nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi ajii markuu intuusa dhimanin ka hor ajiizu lwufuuda naxwu maa kuntu ujiizuhu uufuuda u abaalguda hadiyad iyo hadday idiin keenaan mid bedelkeedaa siiya sidaan anigaba aan ugu abaalgudi jirin markaa nebiga dabeecadiisa ee qofki wax siiya waxbau sii jira isagoo uga dhigaayo marka taas abaalgud marka ninkan maadaama oo weyse u keenay waxay weydiiso yiri sheego macnaheedu faqultu waxaan idhi buu yidhi ninkii abuu firaas as'aluka waxaan ku su-aalayaa muraafaqataka fi ljanna rafiiqtinimadaada kugula rafiiqtamo filjannati jannada dhexdeeda marka waxaa laga qaadanaya ninkan hamigiisa sida u dheeraay waxay weydiisa markii la yidhi adduunye iyo lacag iyo xoole iyo waxaas ma weydiisanina janna ayuu marka u ka hadlay ujeedadiisii janno ayuu ka dhigtay faqaala markaasuu nebiguna wuxuu yihi aw hayra dalika yani aw hayra dalika kaa kayrkiis miyaa tisalunii weydiisanayn wax kale mi weydiisanaysaa un horta taas aan ahayn qultu waxaan idhi buu yihi huwa daaka huwa isagu daaka kaagaas waa arinku waa kaasi ah aan ku weydiisanayo qaala nebiga markii ay jannaha dartamid nebiga janno ma bixi karo sababtii uu janno ku geli lahaayo ayuu u sheegaa marka isaguna uu ugu noqon karay markaas shafiic oo ugu noqon karay waxa uu yihi anaa ku geliya iska bax ma uusa dhihin haddii wax kale la weydiisa lahay nebiga waa sii lahay faacinnii calaa nafsika nafsadaada igu kaalmee ayuu yidhi fa acinnii haddaba aniga ikaalmey calaa nafsika nafsadaada korkeeda bikasrati sujuudi igu kaalmey yani sujuud fara badan igu soo kaalmey marka yani kullama aada sujuudda badiso ood cibaadada badiso adna aniga ducadeydii iyo shafaacadaydii shafaacadeydi ayaad kaalmaynaysaa oo sabab waxay noqonaysaa markaas in ilaahay jannada ku geliyo adna aada asbaabtii la timaado adna ilaahay ducada iga aqbalo subxaana wa tacaala laakiin marka xadiidkan muslim baa xadiidka wariyey xadiidka marka imaam ibnu xajar buluqulmaraamka baabu salaati tadawuc ayuu ku bilowday waxaa laga qaadanaa salaadaha sunooyinka in la badsado mar haddii la yidhi sujuud igu kaalmay sujuud fara badan sujuud fara badan faraa-isha keliya ma aha mar waa in tadawuca lagu dadaalo imaamu nawowina tabwiibka uu u sameeyey sharaxa muslimka waxa uu baab uu ka dhigay baabu fadli sujuudi waalxasi calayhi buu yii sujuudda fadligeeda iyo isku boorin la isku booriyo saasuu marka uu ku sheegay markaasuu xadiidka markau sharxayana uu yidhi fiihi waxaa ku sugan xadiidkan alxahu calaa kasrati sujuudi sujuud badan oo laisku baraarujiyo waatargiibi fiihi iyo in laisjeclaysiiyo waalmuraadu bihi asujuudu fi salaati sujuudda la sheegana waa mid salaada ah liman yaquulu wlmuraadu bihi asujuudu fi salaati wafiihi waxaa kaloo kusugan xadiidka wafiihi daliilun baa ku sugan liman yaquulu culimmada qabto takfiiru sujuudi afdalu min idaalati lqiyaam sujuudaha in la badiyo iyo in qiyaamka la dheereeyo kee fadli badan ayay culimmada isku hayaan xadiidkan marka wuxuu daliil u noqonaa qolada dhehaysa sujuudoo la badiyo ayaa ka fadli badan qiyaamka oo la dheereeyo iyada naftirkeeda laysa calaa itlaaqihaa kuleytada maxaa yeele nabiga kasratu sujuud buu xadiidkan dadka ku dhiirigeliyey marka inaad dhowr ragco sunnaad dukato afar ragco masalan iyo inaad suna sunnooyinkii mutlaq ah baa laga hadlaa inaad afar ragco sunnaad tukato oo dheeraynayso yacni qiyaamka iyo yaa fiican inaad tukatid toban ragco ila toban ragco waa ka sujuud badantahay afar ragco ma ogtahay waxaa fadli badan ay leeyihin marka xadiidkan la fiiriyo sujuuda badan mid waa sunanka mulaqada marka wa qaala waxaa kaloo imaamu nawwi uu yihi wasababu lxasi calayhi maa sabaqa fi lxadiidi almaadi aqrabu maa yakunu lcabdu lirabbihi wahuwa saajid sababta keenaysa nebigu inuu yihahdo sujuudda badi waxay tahay qofka markuu alle uu dhawaansho badan yahay waa marka uu sujuudsan yahay wahuwa muwaafiqun liqowlihi tacaala ilahay qowlkiisana waa waafaqaya wasujuud waqtarib waliana sujuuda waxa uu yihi gaayatu tawaaduci sujuudda waa tawaaduc meesha ugu dambeysa waay walcubuudiyati lilahi iyo cibaadada alla la caabudo meesha ugu xeel dheerayd waay qofka wejigiisii sharafta badnaa ka dhiga marka waxaa ku sugan buu leeyahy marka gaayatu tawaaduc saa darteed xadiidka waa ujeedaa waxooga daliil u yahay in ilaahi la caabudo subxaanau watacaala oo lagu dadaalo ilaahi in loo sujuudo si loo gaaro nebiga shafaacadiisa si loo haleelo marka shafaacada nebiga uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam shafaacada nebiga uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay bay gacanta ugu jirtaa qul lilaahi shafaacatu jamiican buu ilaahay yiri waxaa tirahdaa shafaacoo dhan ilaahay bay usugnaatay oo isagaa iskale marka waxaa kaloo ilahay yidhi oo min malakin fi samaawaati laa tugnii shafaacatuhum shay-an ilaa min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa marka shafaacada hadiiba ilaahay idinkiisa ay ku xiran tahay ilaahay baa la weydiistaa marka qofku inuu yidhaahdo ilaahu shafaacada nebi maxamed igeli ayaa laga rabaa nebiga inuu shafeecayo layskuma haayo laakiin wuxuu u shafeecayaa ciddii ilaahay u idmo ayuu u shafeecayaa ciddii alla u idmo waay waxa uu u shafeecayo lidaalika riwaayada bukhaari ku sugan waxayba leedahay qiyaamaha markii la tago oo nebiga dad naarta galay oo ilaahay marka uga shafeeco fa yuxaddu lii xaddan ayuu leeyahay waxaa la ii xadaynaya xad buy intaas u shafeeca buu leeyahay intii baan naarta kasoo bixina buy haddana mar kalaan ilaahay barya haddana in ayaa la ii xadaynaya marka wax ma jirta oo shafaacadii ma aha yani anaa ku siiyo iska qaado ma soconaysa marka xadiidka waa kana marka sujuud in la badiyo ilaahay cibaadadiisa lagu dadaalaa lagu gaaraa nebigana ma dhihin janna ana ahaaye howaa ku siiyey nebiga inuusan janno gacan ku haynin waxaa u daliila asbaabta ugu weyn ee janno lagu galo ee tawxiidka ah qofka inuu haluuro oo ilaahay keligiis oo waxido nebiga gacanta kuma haayo taa iyada ilaahay unbaa haayo waa ka alla yidhi innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa adiga qofkaa jeclaysa ma hanuuni karti marba haddii nebiga hanuunintii gacanta aysan ugu jirin yani hidaayatu tawfiiq waay waafajinta hidaayadeeda haddii nabigana wax kutuso waa leeyahay waa kutusi karaa wainaka latahdi ilaa siraatin mustaqiimin oo hidaayatu dilaala wa laakin hidaayatu tawfiiq in lagu waafajiyo adiga xaqan ilahay keligiisa awoodi kara midaas waana midda nebiga adeerkiisa oo la jeclaaday waayeyna inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa haddiiba mar nebiga uusan cid hanuuni karin janna mau geli karaa cid marka waa maya marka ilaahay nebiga yani darajadiisa ku maamuusaya qiyaama intaan u shafeec haye waa kaas laakiin intaan rabaan aniga soo baxsana ma jirto maxaa yele ilaahi subxaana watacaala cid wax ka xoogi kartana ma laha bal ilahi wuxuu yihi walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lahu xataa ida fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu lxaqa wahuwa alcaliyu lkabiir aayaddan shafaacadii ayaa lagu bilaabay in la anfiyo ilaa ilaahay midda ou idmo maahane kadibna waxaa lagu xijiyey ilaahay markuu waxyiga ku hadlaayo malaa'igta inay dhacayaan ayaga dham malaa'igta annaga naga awooda badan oo ilaahay oo si annaga naga duwan oo u abuuray ayaa hadalka ilaahay kaheybaysasho ay ka heybeysanayso ayay la dhacayaan marka argagaxa laga saaro kadib ayay iswarsanayaan maa qaaluu maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yihi qaaluu lxaqa xaq buu yihi wahuwa alcaliyu lkabiir xadiidka bukhaari waa garanaysaan ibnu mascuud uu werinayo iyo yani yani malaaigta tadaxu malaaikatu ajnixataha khadacaanan marka ilaahay marka cid iska naarta intay iska tagto dad ka fasixi karto ama intay jannada iska istaagto ninkay rabto soo geli karto ma jirto saas ilahay waxba loogamaba qaada karaba leanna ilaahay subxaanahu watacaala waa weyn yahay ilaahay sida marka ma lagu dhiiro karo ilaahay wa tacaala ambiyada ilaahay baa maalinkaas waxay dhahayaan nafsii nafsii nafsii hay ambiyada ilaahay baa nafsii dhahayo xaguu joogaa marka qof kale qof kale xagee buu joogaa marka yawmaidin yatabicuuna adaaciya laa ciwaja lahu wakhashacat ilaswaatu liraxmani falaa tasmacu ilaa hamsaa saasuu yihi ilaahi subxaana watacaala marka xadiidkan waxaan ugu dheeraana waxay tahay dad baa yani dadka bacdi alaqdiyaa ayaa xadiidkan waxay u daliishadeen in nebiga janno la warso kara banaan bal wuxuu yihi nebigaa jannaba la weydiistay waaga xadiidkana daliil oo markaasuu inta dambe fa acinnii calaa nafsika waa ka gooyey markaasu wuxuu nebiga salin ayuu yiri markaasuu yihi asaluka muraafaqataka fi ljana bis xadiidka intaas waba ku dhameeyey fa acinnii calaa nafsika bikasrati sujuud muraadkiisa kasoo horjeedaa marka iska gooye meel cidlo uga siiso laakiin wax culummadiio ka fahmeyn maba jirta waxa uu sheegay marka waxay kamid tahay nasiib darada lagula dhaqmayo axaadiista rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal xafidtu min annabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebiga xaggiisaan ka xifdiyey cashra rakcaatin toban ragcadoodaan ka xifdiyey rakcatayni laba ragco qabla duhri duhurka hortiisa wa ragcatayni laba ragco bacdahaa duhurka ka gadaala wa ragcatayni laba ragco bacda almaqribi maqribka ka bacdi oo fii beytihi gurigiisa uu ku tukanayo warakcatayni laba ragco bacda alcishaai cishaha ka bacdi fii beytihi gurigiisa uu ku tukanayo warakcatayni laba ragco qabla subxi salaada subax ka hor muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim ayaa xadiidkan soo saareen xadiidkaani marka wuxuu udaliilayaa salaada rawaatibtau ku bilaabay ibnu xajar maktuubaadka marka laga baxo kuwa ka horeeya ama ka dambeeyo ayuu ku bilaabay wuxuuna ugu hormariyey waxa uu sheegay ibnu cumar toban ragco toban ragco ayuu sheegay rawaatibta mu-akadka ah marka labo ka horeyso duhurka ka horeyso caaishana afaray sheegtay duhurka ka horeyso caaisha radiallahu canha afar duhurka ka horeysa ayay sheegtay ibn cumarna labou sheegay culamada marka siyaabo kala duwan bay u jamciyeen qaar waxay dhaheen labana guriguu ku tukan jiray oo caaisha aragtay labana masaajidkuu ku tukan jiray ibn cumar labadii masaajid ku arkay caaishana marka labadii marka gurigeeda iyo labadan kaloo looga warramay afartii marka iyada saasay ku sheegtay oo iyada waxay dheer tahay intii gurigiisa uu ku samey jiro iyada arkeysa oo ibnu cumar gurigiisa wixii uu ku sameynayay labadan ragca ma oonan arkin ibnu jariir dabarina wuxuu leeyahay wxaawuu eh, ku jamcinaa marna afaruu tukan jiray marna labou tukan jiray axyaanan labou iska tukan jiray mararka qaarna afar ayuu duhurka ka hor uu tukan jiray waragcatayni bacdaha laba ragcana duurkay ka dambaysaa waragcataynina bacda almaqribi laba ragcana maqribka inta muakadaadka ah rawaatibta oo muakidku hadda ka hadlaya isaga laba ragcana maqribkay kagadaashiisa ahayd fii beytii buu ku dukanaya waragcatayni bacda alcishaai fii beytii marka guriga kuwan uu ku dukanayo sideedaba nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam afdalu salaati rajuli salaada qofka midda ugu fadli badan waxay tahay salaatuhu fii beytihi salaada uu gurigiisa ku tukado ila almaktuuba midda waajibka maaha ma waajibka masaajidka in la keeno wa midda kale marka in guriga lala aado waa sida hadduu qofku guriga aadayo hadduu shaqo ku jiro ama uusan guriga markaas aadayninna haddii inuu marka labadiisi ragcaama ragcaadkiisa masaajidka isaga tukado ayaa la rabaa laba ragcana waxay ka dambaysaa marka cishaha madhaban subaxay ka horeysaa tobanka ibn cumar marka waa taas haddaad labadii caaisha ay ziyaadisa a ku dartana labaiyo tobanay noqonay umu xabiiba xadiidkeedana waa labaiyo tobankaasi sheegay oo waxay tiri ninkii labaiyo toban ragca tukada sida noo imaan doonto ilaahay oo sunno ah iyo toban ragcoo sunnaah ninkii maalintii iyo habeenkii tukado guriga jannada looga dhisay nabiga saasaan ka maqnay sala allahu caleyh waali wasalam marka waxaa laga qaadanaa rawaatibtu inay labaiyo tobankaas tahay afar duhurka ka horeyso laba ka dambayso waa lix intaas laba maqribka ka dambeysana waa sideed laba cishaha ka dambeysana waa toban laba subaxa ka horeysana waa laba iyo toban salaada casar afarta ka horeyso iyo salaada maqrib labada ka horeyso iyo mararka qaar oo salaada duhur ay afar ka dambeyso sida saxiixa tarkiib wa tarhiib ku sugan kuul kuwaas ayagu marka waa sunan ah, muakadaad aan ahayn oo qofka hadduu sameeyo marka ay fiican tahay laakiin labiiyo tobankan in nebi uu daa'imi jiray marnaba uunan ka tegi jirin saasa axaadiistu ay tilmaantay mutafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray wa fii riwaayati riwaayo oo lahumaa labadood usugnaatay waxaa ku sugnayd warakcatayni laba ragcana bacda aljumcati ayuu sameyn jiray jumcada kabacdi fii beytihi gurigiisuu ku sameyn jiray salaada jumcadana laba ragca ka dambaysa marka salaada jumcada waxaa ka horeeya hadda ma sheegin sooma jeedi salaada jumcada wax ka horeeya ma iyada duhur ma shabahna dhinacaas laakiin inay jumcadu ay bacdiye leedahay salaado ka dambeeya ay leedahay waa sugan tahay marka salaadaha eh, salaadaha eh, sunnooyinka jumcada ka dambeeyo ama waxay noqon karaan afar ragco ama waxay noqon karaan laba ragco hadduu rabana labow ka dhigi kara hadduu doonana afar tafsiil waxaa jira guriga iyo kala qaadaayo iyo masaajidka hadday masaajidka tahana afar hadday guriga tahana hal ibnulqayim saasoo kale zaadulmacaadki uu ku sheego laakiin tafsiilkaas bacdi alculamaa waxbay ka sheegaan calaa kulli inuu nebiga marna laba ku tuka jiray marna uu afar tuka jira ama laba tuko ama afar tuko waa sida adiga markaas eh, kuu banaan laakiin jumcada wax qabliye a ma laha salaado ka horeeya jumcadu ma laha oo yani raatibo ka horeysaa ma jirto amaa xadiidka dhahaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi ninkii gurigiis kusoo qubaysto isbarafuumeeyo soo baxo aan dad ka tallaabsanin uma sallaa maa kutiba lahu wixii ilaahay u qoray tukado waxaaba xadiidkaas daliil ugu yahay inaysan raatibo lahayn jimcada laanna nebigu wuxuu yidhi uma sallaa maa kutiba lahu wixii ilaahay u qoro iska wad adiga marka macam inaad masaajidka markaa soo gasho sunno iska mudlaqa ah iska dukanaysaa saasay asxaabtuna samay jireen laakiin laba ragco ama afar ragco oo go-an ma laha sunno oo raatibo a ah ma laha ay leedahay iyada sunno mublaqa ah. marka dadka waxa ay sameynayaan aadaanka koowaad kabacdi ay istaagayaan oo labada ra laba ragca ah ay dukanayaan qabla aljumca waxa kusoo arooray dhammaan waa wada daciif xadiidka kusoo aroora marka jumcada waxay leedahay raatiba oo bacdiye ah raatibo qabliye ah ma laha markaad masaajidka soo gasho intaa rabta iska tuko qur-aan akriso intii ilaahay kugu anfaco ad ku jirtaa ilaa uu imaamka mimbarka kasoo koro salaad iska wada asxaabtana sida yeeli jire walimuslimin muslim waxaa usugnaatay kaana nebigu wuxuu ahaa idaa alaca alfajru fajriga haddii uu dilaaco soo baxo laa yusallii midaan tukanin ayuu ahaa ilaa rakcatayni laba rakcmaani khafiifatayni oo fudfudud waagu hadduu beriyo nebiga wax kale ma tukan jirin laba ragcoo fududa tukaj yani wax kale ma tukan jirin oo sunooyinkaa laga wadaa ilaa markao labada ragca tukada kabacdi salaadii subaxuu tukanaa laba faradka ah wax sunno ah nebiga ma tukan jirin oo aan ahayn laba ragco bis oo weliba khafiifo ah sida riwaayadka noo imaan doonana caaisha radiallahu canha waxay leedahay waxaan isdhihi jiray hal qara'a biumi lkitaab talow faatixada maku akriya nebiga labada ragca soo u fududeyn jiray darteed faatixada ma akriyayaan isdhihi jiray lagama wada macnaheeda in la boobsiiyo oo arkaantii laga tago oo aan faatixa la akrinin macnuhu saas maana bimacnaa waxay ka wadaa soo udadeji jiray ayay marka labadan ragca saasay sunno ku yihin qul yaa ayuha alkaafiruun qul huwa allahu axad iyo akrin jiray suuradahaas ayb labadaa ragca marka waxaan ahayn ma tukan jirnaa leys uma jeedin culamada qaar marka waxay ku dareen mar hadda waagu beriyo ila salaatuleilna waa soo dhamaatay water salaadii faradka ahaydee subaxna weli ma aadan gelin waagiyaa beriya laba ragca kuu furan oo sunna bis haddaad ka badiso culamada qaar dadka waa ka nahyi jireen waa ka reebi jireen oo waxay dhihi jireen saciid ibn lmusayab yaa kamid ahaa nacam waa ka reebi jira dadka nin ninbuu intuu ka reebay ayuu sida warinaya bayhaqi sunan kubraha ninbau intuu ka reebay oo yidhi labadan ragcad ka badan oo tukanaysa iska dhaafay markaasuu ninkii wuxuu yidhi ayucadibuni illaahu bihaatayni haatayni ragcatayn ama ayucadibuni illaahu calaa salaati ilaahayna salaad igu cadaabayo anig sida salaad laygu cadaabayo yani maskaxdiisa meel kale aada isaga salaad macna laygu cadaaba markaas wuxuu ku yidhi maya ma kugu cadaabayo ilaahay salaada laakiin mukhaalafada nebi maxamed aada khilaafaysa lagugu cadaabay yani xuja maa bacdaha xuja qad yaxdur aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatu aw yusiibahum cadaabun aliim nebi maxamed oo khilaafa see loo cadaabeynin marka nebi maxamed adiga ka cibaado badnaanay marka aada labo isaga ku ekeeday markaad afar samayso oo agtiraa marka laga celina wafcalul khayra layiri nebiga khayrka ma samaynin way macnaha anaa ka badiy anaa ka badiyay noqona arrintaasna arrin khatar shareecada ku awa laakin culamadaa fahmi karaan dadka wax yaqaano oo laakiin khuduuradeeda laakiin qofka kale ma fahmay abu shaamana wuxuu yihi kitaabkiisa albaacis calaa inkaari ilbidaci walxawaadis wuxuu ku sheegay eh, qofku maaha in la yiraahdo yii eh, cumarki ibn cumar iyo wuxuu yii waxay samay jireen cumar ibn khadaab iyo ibn cumar iyo markay arkaan qof qoraxda markay soo baxaysa bacda alfajrki bacda subxi salaada subax kadib qof tukanaa markay arkaan waa dhagaxyey jireen day quruur xeer u qaataan ku tuuri jireen waa ka celi jireen marka wuxuu yidhi ninkii yihaahda waxaa laleeyahay ibn cumar iyo ibn cumar waxay soo gelayaan ara-ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa may soo gelayaan jaahilnima ina yidhaha salaaday dadka u diideen ara aladii yanhaa cabdan ma soo gelaya laanna waxa ay diideen waa mukhaalafada sunnada la khilaafay salaad ma diidin liana ninka ku dhao masalligaa diiday ninka ku yiraahdo salliga ma diidin mukhaalafada nabigaan diiday saasaa loogu jawaaba oo cumarna salaada diida cumar iyo ibn cumar salaada may diidayaan in la tukado midda kale waxay tahay imaam eh, abu shama waxaa su-aalay wuxuu ka hadlay iyagana eh, habeenka u dambeeyo rajab salaad la tukado ama ramadaanka inay ahayd labada mid ma aada uma hubo labada ama ramadaan ama rajabay ahayd ragcada ugu dambeyso ayay waxay ku khatimayaan suurat lancaam caadi u noqoto suurat lancaam in lagu soo khatimto salaadaas iyadaa ay tukadaan markaasu wuxuu yidhi ma banaano an bidco imaamu nawowina saasoo kale u yii kitaabkiisa fataawaha la aruuriyey isaga imaamu nawowi fataawadiisa la aruuriyey ancaam suurat lancaam laazimay ragcada dambaysa ama ramadaanka ama rajabka lagu laazimay salaadaadaynkii tukado waxa la yidhaha bidco mana banaana liana man axdata fi waa qur-aan waxaa loo diidaa qur-aanka in la akriyo qur-aan ahaanta looga diidayo waxaa lagu darayo ama diidayo oo ah iltizaamkan meel weligiisa wax uusan weligii iltijaabin hadad iltizaamto ayaa lagugu qabsanay waxaa ku banaan doonaa alcaamad inaad salaad ku akrisato dhibaataa ma laha laakiin hadaa ina iska daafacayso waa inaad salaad gudulaayo ancaam maana wax kale ha ku akrinin markaas bidca imaanaysa taa in la ogaado kaana idaa طلca alfajr wuxuu laa yusali midaan tukanin ilaa rakcatayni khafiifatayn an caaishaa وcan caaishaةa radia allahu canha ana nabiya sala اllahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu aha laa yadacu midaan ka tegin arbacan afar qabla duhri duhurka hortiisa warakcatayni laba ragco qabla labadati salaada subax ka hor rawahu lbuaariy xadiidkana buaari waxaa laga qaadanaya salaadada afarta duhur ka horeyso inay iyado laftirkeeda aad ay muakad u tahay mar hadday kelimadiga labadan ma ka tegi jirin afarta door ka horeyso iyo labada subax ka horeyso labada subax ka horeyso waa laba aad sugan marka labadaa nabiga aada ugu dadaali jiray oo ma tegi jirin rawahu lbuhaariy wacanhuasla caaisha waxaa laga yiri qaalat waxay tiri lam yakun nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu ma aanu ahayn calaa shayin shay korkiisa min anawaashayaasoo min anawaafili ka mid ah calaa shayin shay oo min nawaasil isu-ilinka ka mida ashadda mid uga daraan badan tacaahudan xagga kufaajofaajooshada yani ku dadaalidda minhu xaggiisa calaa ragcatayn ilfajri salaada labada ragca fajarka wax oo uga faajofaajo ku dadaal oo uga dadaal badnaan ma aysan jirin muttafaqun caleyh bukhaari muslim baa soo saaray xadiidkan waxaa laga qaadana khaasatan labada ragca fajarka salaada suxiyadana ka horeyso inay leedahay ahmiyad gaar ah naam xataa nebiga markuu safraayo mutirka iyo labada ragco salaadis wax ka horeyso waa samey jira salaada witir iyo labada ragco fajarka ka horeyso xadaran wa safaran ba nebiga waa daa'imi jira xadaran wa safaran ba nebiga waa daa'imi jira labada ee eh, eh, fajarka marka in ayaa addunya iyo waxa ku dhex jiraba ka khayr badan xadiidkeena isaga waxaa laga qaadanaa xaqaarat dunya adduunya yani isaguri yani yaraanteeda adduunya yaraanteeda iyo waxa ilahay agtiisa yaalla cibaadaad ah yani weynaanteeda qiimaha ay leeyihin ilahay agtiisa ku leeyihin saa darteed ilahi waa ku yiri subxaana watacaala qul bifadli illahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun fadliga alla iyo naxariista ilaahdaas khayr badan waxa ay ururinayaan maal ah waxaa kaloo linnaasi xubu shahawaati min annisaai walbaniina walqanaaqiir min aldahabi walfiddati walkhayri almusawadati walancaami walxarfi dalika mataacu alxayaati addunya wallahu cindahu xusnu lmi'aad qul ayunabi'ukum bikhayrin min dalikum liladiina ittaqow cinda rabbihim janaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha وأزواج مطهرة ورجال من الله والله بصير بالعباد waxaase dhan quruxdaasna inta laga soo sheekay maal fardo dahab ayaa ilaah waxa yiri ma idiin sheega waxaa tira ma idiin rabaa ma idiin sheegaa bikhayrin min dalik waxaas wax khayr badan ma idiin sheegaa liladiina taqow cinda rabbihim jannaatin tajri min taxtiha al-anhaar dadka ilaahay ka cabsay jannaadii leeyihiin jannaadkaas oo ay wax walba ka helayaan iliyaan ay qulqulayaan xaasas ay ku leeyihiin xayd iyo waxaas oo dhan laga daahiriyey waridwaanu min allah iyo allaga ridadiisa leeyihi suuratu tawbana ridwaanu min allah akbar ribaha ilaahay baa burqiyeenba marka ribaha ilaahay maxaa lagu gaaraa salaadaha lagu gaaraa suuyooyinka la tukayo ilahay oo lagu xirnaayaa lagu gaaraa xadiidkii shadaad ibn aws asagana waxaa ku sugnayd isagana tirmidi iyo imaam axmed ay werinaaye oo xasanka ahaa ibn rajab oo sharxay waxaa ku jirta nabigu alayh salatu salaam uu yihi idaa karaja annaasu dahaba walfida faaknizuu antum ha-ulaa dadku hadday dahab iyo fida ay kaydsadaan oo ay qasaladaha ku xirtaan idinka kelimayaha soo socda kaydsada allahuma ini asaluka ahabaata fi lamri walcaziimata cala rushdi waasaluka qalban saliima walisaana daakiran ilaa aakiri maa qaal dahab iyo fida la kaydsada kelimaadkaanaad khayr badan qur-aanka ilahay almaal walbaniin waziinat lxayaati dunya albaaqiyaat saalixaatu khayrun cinda rabbika sawaaban wahayrun cimala addunyada waa balantahay wiilasha waxaa weyaanu ilaahay yidhi adduunka ziinadiisa waalbaaqiyaatu saalixaatu baaqiyaadka saalixaadkaana ka khayr badan iyagaa khayr badan adduunka iyo wax layidi jinsay intaba baaqiyaatu saalixaadka subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha il lah allahu akbar laa xawla walaa quwata ila billah waa riyaas ljanna nabiga alayhi salatu salaam riyaadkiisa sida lagu yeerinaayo marka waxyaabahaas dhan qofka waxay ku bixinaayeen adduunyada inay la yaraato miisaankeeda aakharana ay la yarinaato nabiga alayhi salaatu salaam dadka aan adduunyada haysanin laakiin ilaahay ku xirana amray inay naftiisa ku xabiso wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum biladaati walcashiyi واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وهذا القرآن إن تدبره معانيه سنة فهمه كدب الدنيا يقعيتها إنه وكشها قفت الدنيا بها نفسه كفرا قناعا إله أنسية قفت أسئلة وين وحديث مسلم كسر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحولها قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه ويلي ما يقف إسليمه إلى إسليمه ورزق كفافا وحكف لنا من رزاقه وقنعه الله بما آتاه إلى إسليمه قنعا ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس غنى المرأة قفك مع البضع من المينة لكن وإن نفتيسه وقفك وقنع سيها وحد أن الله سبحانه وتعالى قناعة وقسمية marka axaadiidtan in la fahmaa la rabaa yani miisaanka ilaahay uu u yeelay daacada dadku say uga jeedaan marka aada aragto iyo say u fududahay daacada ilaahi subxaana watacaala wax isleh ma aha kalimataani khafiifataani cala lisaani xabiibataani ila araxmaani haqiilataani fi lmiisaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim naam qofka intay ka qaadan subxaan allahi baxamdihi subxaan allahi alcaiim inuu ilaah ku miisao wax yaray ka qaadana carabka waa ku culus tahay miisaan waa ku fudud tahay miisaanka waa ku culus tahay isla markaasna ilaahayna waa jecel nabigana calayhi salaatu wasalaamna dadka adduunyada kuma tarbiyey jirin wuxuu ku tarbiyey jiray aakhirada saa darteed dad fiicana soo baxay nabiga dadka u tarbiyey dad dadka ugu fiicanay ahaayeen lianna madaxaan idinka dhigaana kuma tarbiyeynin lacagan idin siinana kuma tarbiyeynin masaajidka markay dhisaayeen waxyaabihii ay dhahayeen sida bukhaari oo werina waa ogtihin allaahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira faqfir lilansaari walmuhaajira dadka yani wuxuu tusaa shaqadan ay qabanayaan inay ajar weyn iyo meel kale ay uga helayaan laakiin haddii la yaraha maanta waxaanan qabanaynaa haddaan wax gaarino saana wax u kala qaybsanaynaa hadhow waa laysdagaala adduunyadii waa laysku dagaala nebigan in diin laysku dagaalayo ummadan waa u sheegay xadiis muslim uu werinaya saxiix muslim ku sugan ayuu wuxuu yihi idaa futixat calaykum khazaa-inu farisa waruum aya qowmin takuunuun haddii la idinku furo ruum iyo furis khasinadahooda kaydkooda haddaad idinka heshaan ood ka adkaataan see noqonaysaan yiri nebigu nebiga asxaabtiisa yacni waxa kusoo socda ee dhibaatada waa kasii tallaali jiray markaasaa cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu yihi nakunu kamaa amarana allahu rasuuluhu alli rasuul sayna amreena noqonaynaa markaasuu nebigu wuxuu yihi maya tanaafasuuna waa tartamaysaan uma tadaabaruuna waa isku daba jeedinaysaan waa isgoynaysaan yan addunyadii yani saameynay dadkii ku yeelaan uma tarjicuuna ilaa masaakin lmuhaajiriin muhaajiriinta hore masaakintoodii ad u laabanaysaan seefa isu qaadanaysaan wamaa ilaa dalik ilaa akhiri xadiid yani adduunyada marka tanaafusay wadaa iyadii marka in lagu tanaafusaa dhib badan ay keenaysa xadiidteeda lama koobi karo camr bnu cawf xadiidkiisaa kamida ah saxiixeyn ku sugan markii nebiga maalka baxrayn uga yimid oo tii ay ansaartii masaajidka salaad subax nebiga lasoo tukadeen markaasay isdheerdheereeyeen xoogaa isdhaha nebiga ha idin arko xoogaa waxaa idin siiya maadaama aada maalkiini iyo weliban diinta aada geliseen xoolo badana markaas baxrayn ka yimid markaasuu nebigu wuxuu yihi adunkum samictum ana abaa cubaydata qadima min albaxrayni bimaali waxaan maqlay inaad inaad maqasheen abuu cubayda waxaan maleeya inaad maqasheen abuu cubayda inuu maal baxrayn uu ka keenay markaasay dhaheen ajal yaa rasuul allah ha saasaan maqalnay markaasuu nebigu wuxuu yihi abshiruu amni maa yasuruku bishaaraysta wax idin farax geliyana diidiilayskooda nacam wallaahi malfaqra akhshaa calaykum faqri idinkagama cabsanayo walaakin akhshaa calaykum dunya tadbiilan laiska cabsanayo yani in lainla fidiyo kamaa busida man kaana qablakum dadkii idinka horreysay in loogu fidiyey fatuhlikakum kamaa ahlakatum oy idin halaajiso dadkii hore say u halaajisay maana dadka ishaysta maxaa isku dirayn shilin adduunya isku dirtay cudurka jiro ee rasmiga kaas marka axaadiidta waxaa la rabaa in yani dhaqankeed iyo lagu dadaalo oo iyo fahamkeedaba lagu dadaalo baa fara badan tahay weliba faqriga asxaabta ahayd anagu namada haaya hadii la fiiriyo faqri aada u daran asxaabta sooma hay ilaa nebiga uu iyagoo asxaabta faqri ka sheekeynayo dhibkiisa uu soo agmaray markaasuu yihi xadiis ibnumaaji oo werina markaasu wuxuu ku yidhi alfaqra takhaafuun faqri maa ka baqaysaa wallaahi latusabuna calaykum idunya saban ilaahan ku dhaartay adduun waa la idinku shubi doonaayo adduunyada waa la idinku shubi doonaa xataa laa yaziiqa qalbi mri'in ilaa hi ama xataa laa yaziiqa qalbi mriin xataa laa yaziiqa qalbu mri'in ilaa hi ilaa qof qalbigiisa uusan leexanin ilaa iyada darteed maan wax kale usa u leexanan iyadaa qalbigiina u leexana qalbi qof ka leexina iyada lay noqona idinka marka faqri ha ka baqinin adduunyada dadka lagu firda kan adduunyada dadka lagu firdiy ummadan xataa laftirkeeda dadkeenan hadda soomaalida hadii la feeriyo dadku hadda say lacagta u haystaan iyo dhismayaalka dalka ka socdo waagii hore kama soco jirin waxaad fahmaya in adduunyada yoom bacda yoom la bastinayo dadki saas loogu farata dadku laakin waxay leeyihin dhibaataa lagu jiraa dhibaataa jirto laakiin markaad fiiriso waagii hore iyo zamankan hadda la joogo wershadaha iyo dhismayaalka isku mid maaha maalka ama xaaraan ha lagu keeno ama xalaal ha lagu keeno aada u faraba ilahaas waxaan ka magan gelaynaa fitnat lmaal iyo fitnatu sharaf walimuslimin rakcat alfajri khayru min addunya waa ka khayr badanta adduunye iyo wamaa fiiha ku dhex jira wacan umi xabiibata radia allahu canha umi lmu'miniina ahayd radia allahu canha qaalat waxay tiri samictu nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo leh man sallaa qofkii dukado itnatay casharata ragca labaiyo toban ragcadood fii yowmin waleylatin maalin iyo habeen bunya lahu waa loo dhisaa isaga bihinna ay bisababihinna iyaga sababtooda beytun guri filjannati jannada dhexdeeda labayo tobankan ragcod ilaahay jannada wuxuu ugu dhisaa wuxuu u dhisaa qofkaasi guribuu jannada uga dhisaa rawahu muslimun xadiidka muslim baa weriyey wafii riwaayatin riwaayo kalena tadawucan bay leedahay man sallaa man sala tnatay casharata rakcatan tadawucan ayay ku dara labaiyo toban ragco oo sunno ah marka riwaayadan dambe tafsiiray u tahay riwaayadii hore liana riwaayadii hore waxay ahayd riwaayo mubhame oo yacni lama cadaynin ma la dhihin tan waay ama tan waay fardii sunna miduu doono noqon karaa laakiin tan baa kuu fasiraysa riwaayadan muslim baa weriyey welitirmidiyi tirmidi waxaa usugnaaday naxwuhu xadiidkan oo kale wazaada waxauna ku daray arbacan afar tirmidina ada labaiy tobankiiba kuu fasiraa riwaayadiis ay ku fasiraysaa riwaayadka mid walbaa yani macnay meesha joogtaa arbacan afar qabla duhri duhurka hortiisa waragcatayni laba ragco bacdahaa duhurka ka gadaal waragcatayni laba ragco bacda almaqribi maqrib kadib waragcatayni laba bacda alcishaai cishaa kadib waragcatayni laba qabla salaati lfajri fajr inta haddaa isku darsato waa labaiy toban walidaalika xadiidkan umu xabiiba raawi ka warinayey taabiciga iyada ka wariyey waxa uu yidhi umu xabiiba waxay tiri markaa nebiga ka maqlay xadiidkan kabacdi ma ka teginaysi labaiy tobankaan marna kama tegin saan nebiga uga maqlay kabacdi taabicigiina wuxuu yidhi markaa umu xabiiba ka maqlay labaiy tobankaan rabco maalin ee habeen oo rawaatibta kama teginay kii kaloo ka warinaya wuxuu yii saan hebel uga maqlay anigana weligay kama tegin marka waxaa fahmaysa yani dadkii hore xadiid xadiid ay maqlaan oo ku dhaqmi jireen marka qofka hadduu xadiidkii uu maqlay oo ku dhaqmo inuu waa xifdi karaa xataa xadiid laakiin hadduusa ku dhaqmin mana xifdinaayo waana hilmaamaa barakadiina ilaahay waa ka qaadan cilmiga marka barakadiisa waa waa waa ku dhaqan lidalika imaam alajuri kitaab wuxuu leeyahay abubakr alajuri akhlaaq la layidhaha markau ka hadlaayo yani culimada xunxun dabeecadooda culimada fiican dabeecaddooda markuu ka hadlaayo yani waxyaabaha uu kusoo daraayo waxaa kamida a dadka xunxun dabeecadooda cilmigu inay u bartaan takasur aada badsati wax badan baro qofkiina dama oga kulamaa uu badsado axaadiidta kulamaa xujada ay ku babato hadduusan ku dhaqmin walilkamsati marka riwaayadan tirmidi edan waa riwaaya saxeixa waay oo tirmidi laftirkiisaaba saxeix weyan walilkamsati shantii waxaa usugnaatay canhaa can ummi xabiibata man xaafada qofkii ilaaliyo calaa arbacin afar qabla duhri duhurka ka hor wa arbacin afar bacdahaa duhurka ka xaramahu llahu ilaahi waa ka xarimaa cala naari naartuu ka xarimaa riwaayadan idan waa riwaaya saxeixa weeyaan duruq fara badan ayayna ku tegay duruq badan oo kala duwanay ku timid sheekh naasir idiin albanina kitaabkiisan saxiixu tarkiibka ayuu ku saxeixinay marka man xaafada calaa arbacin qabla duhri waa arbacin bay ku dartay duhurka kadib afar labayna ahayd marka labayo tobankii ay sheegtay hore marka laga tiriyey labayo tobanka waxay waaye afar duhur ka horeysa iyo laba ka dambeysa riwaayadan afar duhur ka horeysa iyo afar ka dambeysa dabed waxaa lagu xambaaraa qofka de tobankaas wixii soo arooray waa ku darsan karaa adigu labiiy tobanka guriga lagugu dhi qofka loogu dhisaayo oo afar duur ka horeyso laba ka dambayso laba maqrib ka dambayso laba cisho ka dambayso laba subax ka horeyso laakiinse laba eh, eh, haddaad ku darto labo bacda eh, duhurka kadib haddaad labadii laba kale u geyso iyadana sawaabkaanaad heleysaa xaramahu llahu cala annaar qofka ilaahay naarta waa ka xarimaya marka de ilaahay fadligiisa iyo acmaasha oo leeyimid iyo waxyaabahaasa ilahay marka uga keena cilmiga fadiiladiisa laga qaadana xadiidkan laftiisa ibn xajar marka uu yani shay yar samayntiisu fududdahay ajarkiisa weyn yahay markau ka hadlaya wuxuu le cilmiga fadiiladiisa laga qaadana sababta looga see looga qaadanaya maxaa looga qaadanayaa qofka ma isdhihi karo haddaadan cilmi baranin ma ogaa kartid waxaan yani radcaadkan saan u yar oo kaa qaadanayso toddoba daqiiqa ama lix daqiiqa kaa qaadanayso in intaanu ajal lagu gaarayo adi caqligaaga kama keeni karti haddaadan cilmi baranina ma ogid lidaalika dadka waxaa ugu cilmi yar marka qofka wixii uu ku badbaadi laha aan aqoonin soo u shaqaysta aan aqoonin adduunyada marka la joogaa taqaanaa qofkan waxaa lagu leeya hebel soo u shaqaysta ma yaqaan waa mashaqaysta lagu leeya qiyaamaha dad badanaa mashaqaystayaal oon xataa aqooninba sida loo shaqaystaba qiyaamaha liisba aysan ugu jirin adduunyadana waa ujeedna waa laga socda maalin walba ama qofa maalin walba ama qof yaraa dhimanayo ama qof weyn baa dhimanayo ama waxaa dhimanayo qof dhexdhexaad geeriyni walba soo mari mar haddaad dhimatan ogow wax damba lagu dari maayo inta aada noosha wax ziyaadsan karta xasan albasriga wuxuu dhihi jiray wuxuu dhihi jiray inamaa anta liyawmika inamaa anta aduu waxaa tahay ibnu yawmika maalintaadaas aad joogtaad leedahay adig beri adiga melihi beri ka dambeeya mataqaana beri inaad gaaraysa kale marka adiga maantaad leedahay maanta kufaa-iideysa khaaskan qofka marku shabaab u dhalinyaryahay daacadii marku dhalinyaryahay ou barto ayuu markuu weynaadana wadi karaa haddii markuu dhalinyarada yahna baagamuuda iska noqdo mucadal ou noqdo aakhirana hadhowna beriyaad samayna beri dambaad samayna isdha waa bis culimadii salafka taswiifka waxay ka necbanaayeen ma jirin ataswiif waxaa la yidhaha sawfa sawfada badan ninka mar walba dhahayo sawfa afcal sawfa afcal waktigiisaba sawfa uu ku dhamaado aayaddan suuratulkaafna tafsiirka tafaasiirteeda tafsiir kamida wakaana amruhu furudan ay taswiifan culamaa qaar qof arinkiisa dhanba uu yahay beriyaan sameynaa berri danbaan samayn doonaa qofkaas waa qof layaca marka wixi aad maanta samayn karta maanta qabso beri inaan gaarayno ma ognin wacan ibni cumar sidoo kale naarta waxyaabaha lagu galo iyadana wax yar ayaa naarta lagu galo dhinaca kale nabiga wuxuu calayhi salaatu wasalaam cudibat imra'atu naagaa la cadaabay fii fitnatin mukulaala lagu cadaabay xabasathaa ay xirtay meel ku xirtay laa hiya accamathaa walaa hiya tarakathaa litakula khashaash alardi mana iska dhaafin iyadii iska qaraabatay iyadiina marka waana xirtay waxna uma keenin iyadii marka naaray ku gashatay aaday u daranta jannada waxa lagu galay naarta lagu galaa meel dheer ma jiraan aada loo looga fiirsada sunadana la barto wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi raxima allaahu mra'an raxima allaahu allah u naxariisay imra'an qof sallaa tukada arbacan afar ragcadood qabla alcasri casrka ka hor muakada ah marka tan yani nebiga inuu daa'imi jiray iyo lama sheegi waa u duceeyey rawaahu axmedu imaam axmed baa xadiidka wariyey wa abu daawuuda atirmidiyu xasanahu wabnu khuseymata wasaxaxahu marka ibnu khuseyma waa saxiix yeelay tirmidina waxa uu yihi hada xadiidun gariibun xasanu ariibkuu soo hormariyey marka lana xadiidkan hal dariiq uu ku yimid waana xasan waxaa laga qaadana marka isaa qabla alcasri in afar ragco qofka inay tukada ay sunnatahay waan maadaama nabiga ducadiisa qofkii sameeya oo nebiga u duceeyey wacan cabdillahi bni muqafal almuzaniy wacan cabdillahi bni muqafal almuzani radia allahu canhu cabdullahi bni muqafal macruuf muxuu ahaa saxaabi jaliil oo sunnada aada weli ugu adaray laakiin ninkii farganka tuuraayo kuwiisa ilma adeerka ay ahaayeen iska dhaaf farganka fainii samictu rasuul lah sal l slam yanhaa can dalika nebigaan arkay asagoo fardanka reebayo baaskan fardanka waa lakasaa soo baas ilmaha ku xiraan oo ay tuuraan wuxuu ku cileeyey marka nebiga dhowr caabaad fainahu waxa uu y nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalama laa yankabu caduwan cadow makaa celinayo cadow ma bajiyo wainahu yafqau lcayna ishoo dadka karida waaksiru sala eligan waa rida faa-iidaa marka male mafsadadiisaa badan waay yani wax maslaxaana ma laha kuma sugna ninkii markuu saa ku yiri maalin labaad oo kale ku arka asagoo weli tuuraayo iska wada markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku yidhi shalay nebigaa reebay xatana adigiina weli waa sii wada waad tuuraysaa laa ukalimuka bacdalyawm maanta kadib kulama hadlayo waa ku canaananayo arrinta waxa uga dhigaayo jidiye yani waxaan yani aniga aan ku faraayo ama gaari dhabay iga tahay ka wada laalaab iyo marka laakiin haddii qofka maanta laga reebo berina lala qoslo beri dambena marka waa lala samaynaya can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaala waxau yihi nabiga salluu tukada qabla almaqribi maqribka hortiisa salluu tukada qabla almaqribi maqribka ka hor uma qaala fi taalidati markii saddexaad uu yihi liman shaaa liman shaaa qofkii doono liman xadkii shaaa doona marka salluu liman shaa'adan marka waxay qariino u tahay amarkan salluu inuu yahay amru nadbi amar sunna ah inuu yahay ilaa haddaysan liman shaaa aysan ku jiri lahayn amarku wujuubu keeni lahaa laakiin liman shaadan meesha waxaa loo keenay sunno inay tahay ninkii rabo mar haddii laya waa sunna ma qabla almaqrib maqribka marka ka horsee loo tukanaa markii la adimo waa la tukana waana in salaadan la fududeeya waa riwaayadka qaarkood sida ay sheegaya lana nebiga caleyhi salaatu salaam inta maqribka la adimo dabcan la tukado labadan ragcod maqribka uu tukado ayaa waxay soo bixi jireen iyagoo gamuunka ay tuuraan meesha ku dhacaya la arki karaahiyata an yatakhidaha annaasu sunnatan nabiga qaala dalika ay qaala dalika nabiga sidaa buu yiri liman shaaa buu yiri karaahiyata an yatakhidaha nicib ou nacaayo inay yeeshaan annaasu dadka ay ka yeeshaan sunnatan sunna inay ka yeeshaan licis ou nacaayo ayuu liman shaada dambe yani wuxuu u yiri buu ku sheega licis ou nacaayo inay dadku ka dhigtaan sunno sunnadaasa maxaa laga wadaa halkan waxaa laga wadaa yani sunno ay daa'imaan joogteeyaan oo ay isku adkeeyaan taa inay ka dhigaan oo diidayo nabiga idan marka sunnada maqribka ka horeyso ma aha uma adka sida rawaatibta kale oo kale uma adka sidaas darteed rawaatibta laguma tiriyo marka waxay tahay un sunno yani sunatan ay dariiqatan mutabacatan dariiqo la raaco oo laysku adkeeyo oo laga dhiga yani sida labada ragco fajirka ka horeysa oo kale laga dhiga taasuu leeyahay maa sala allahu aleyh ali wasalam riwaayana marka riwaayad waxay leedahay khashyata riwaaya idan bedela karaahiyatiis wa riwaayati ibni xibaan riwaayada ibni xibaan ana nabiya sala allahu aleyh ali wasalam nabiga sallaa waa tukaday qabla lmaqribi maqribka ka hor ragcatayni laba ragca buu tukaday naam xadiidka ibn xibaan sanadkiis waa saxeex nacam maxaa marka laga qaadanaa meeshan xadiidkan ibn xibaan ficilka nebiga oo labada xadiid midna waa dalaaladiis waa dalaalo qawli ah midna dalaaladiis waa dalaalo ficli ah marka waxaa ujeeda nebiga hadal ahaanna dadka waa u faray waa u yiri ficil ahaanna waa u sameeyey dalaalada ficilka iyo qowlka qowlkaa xoog nebiga waxau faro ou amro oo qowl ahaan oo u amro way ka xoog badan yihiin waxa uu sameeyo leanna ficilkiisa asaga mararka qaar baa waxaa dhici karta inuu asaga gaar ku yahay afcaasha qaarkood qaar asaga gaar ku ahaa jira laakiin qowlka asaga gaar kuma noqona mar hadduu dadkii faro dadkao dhan wuxuu ku noqonaa waajibu wuxuu ku wada noqonaa yani diinba u noqona saa darteed marka ibnulqayim ayaa isaga zaad zaadilmacaadka waxa uu leeyahay lama soo guurin inuu yidhi nebiga inuu tukaday isaga labada ragceed maqribka ka horeyso nebiga inuu dadka faray waa la sheegay laakiin inuu sameeyey lama sheegin riwaayadana radinaysa marka ibnulqayim inuu asaguna sameeyey ibn xibaan werinaa qof ka dhici laakiin khaladkan oo kale muxuu ku dhacaa ibnulqayim kitaabkan zaadka naftirkiisaba zaad ilmacaadka safarow ku qoray saabkan weyn oo ujeedi safaro ku qaaday xaalata safariga ninku markau musaafir yahay de kutubtiisa maga warsan yani isagoo kutubtiisa ka fowna qoray waxaan ahay marka hal kelmadoo gafay iyo labou gafay iyo maxay noqona marka saasuuna ku fiican yahay cilmiga in la xifdiyo hadaad cilmigaa iska xifdiso kaana ayna maa kunta cilmigaa meeshaad adiga joogto isagana joogaan hadaad suuqa joogto suuqu jiraa cilmigaa hadaad baadiye tagto cilmigaa baadiyaaga kula jeeda laakiin hadaad cilmigaaga dhanba hada kutubta ku jira kitaabada dii lagaa dheereeya ku dhamaatay hada nin kitaabada yaqaana iska yar kitaabka masalada meesha uga jirta kasoo saari karaa ah, nagu yar iskaba dhaaf yani in qofka u yiraahdo cilmiga wuxuu u baahan yahay dadaal aada badan ninki wax xifdi karana waxaa xifdiya ninkii mashaakil isku furnayn iyo yani da-diisu aysa weyneyn oo yani mashaakilaad qof kulamaa da-diisu weynaato mas-uul oo noqdo waa ku xifdiga waa kusii dhib badnaana qofka intuusan dhibkaas xifdigaas heerkaas uusa gaarin hadda ninkii wax xifdi kara iska xifdiy rabiicata bn abi cabdiraxmaan rabiicata ra'yi sheikhu malik wuxuu dhihi jiray laa yanbagii liman kaana lahu fahmun an yudayica cumrahu ninkii wax fahmi kara inuu cumrigiisa dariico ma fiicno yani ninka beledkan waxaa ku arkaya in qof dhalinyaraa mas-uul laga yahay maskaxdiisu fiican tahay haddana waktigii meelaha fadhi iyo ku dhameynay ninkaas goormo hadhow wax barana maskaxda ilaahay waa geliya dadaalkiia ka ma waa in lala taliya dadka xataa maanta haddaad qof la taliso khayr iyo si daacada ula taliso asaa laga yaaba inuu beled dhan anfaco ajarkiisana ada ad wax kulahaato salafkiina saasay dadka ula tali jireen daacaday ahaa jireen yaxya bnu yaxya tamiimi oo wax ka weriyey muwadaa ragga weriyey kamid a shuyuukhda bukhaari muslim eena ku jiro ayaa waxaa dhacay isagoo xadiid qoraayo ninkii uu ka qoraayo xadiidka ayaa arkay mase nin xalqada jooga arkay oo asaga ka dabaqo weynay fartiisu arkay far qurux badan oo nin shaab oo markaas dhalinyar oo haddana kartilo ka arkay markaasu wuxuu warnay ninkaana xadiista uu yeerinayo ninkii uu ka weriyey isaga waa nool yahay orod bax basro joogaa basro aad waxaan ku arkaa nin oo yani isaga taas uga soo qaadiy maxaa qof ugu maraya haddana isagii aad jaranjaro dheer aada maraysa ataa joogo sheekhan xadiiska kuu sheega sheekhiisaa nool waxaana ku arkaayo nin qabso kara inaad tahay isla markii waa soo baxay wuxuu kusoo gaaray marka ninkii dhintay markaas magaalada oo soo galay ninkaasoo ula teliya feri markii oo laakiin magaaladii soo galay basra waxay ahayd markas min maraakis ilcilmi culum badan oo kaleo haleega qaar ninkii oo u socday ka ama ka dabaqa weyn ama kuwa lamid oo helay hadduu gurigiisa joogi lahaa maheli lahaa marka qofkii inuu waktiga iska dayaso wax fahmi karo lama marka ninki wax xifdi karayo isdhe yani kitaabka hadda aan akrisan inta aan akrisano ha iska xifdiyo naam hadow yani adiladii koru ka deliisha kara axaadiis walimuslimin muslim waxaa usugnaatay can anasin qaala waxau yihi kunaa waxaan uhay nusalli ragcatayni laba ragca kuwa tukado bacda guruubi shamsi qoraxda markay dhacdo ka gadaale qoraxda markay dhacdo kabacdi fa kaana sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa yaraanaha mid la arkaayo ahaa falam yamurnaa namana amrin walamanhanaa nagamana reebin namana amrin nagamana reebin maxaa laga qaadanaa marka tanna waa sunno iqraar ah saddexda xadiid saddex sunno kala gaar ah midna waa sunna qawliya midna waa ficliya midna waa waa taqriir wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yukafifu mid fududeeya arakcatayni labada ragco allatayni labadaas oo qabla salaati subxi salaada subax ka horeyso xataa inii aquulu waxaan isdhihi jiray aqara'a ma akriya biummi lqur'aan faatixada kalow ma akriya isdhihi jira muttafaqun caleyhi waxaa laga qaada in la fududeeya ragcaadka وعn abi hurayrata radi allahu canhu an nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga qara'a fii rakcatay lfajri fajrka labadiisa ragcadood wuxuu ku akriyay qul yaa ayuha alkaafiruuna qul huwa allahu axad rawaahu muslimuun wii lagu akrinaya laga qaadana sunada saana loo soo guudiy salaada fudud salaada dheer andaaxaadka ah waxa lagu akrinayo kulli waa lasoo guudiy weliba lama sunooyinkan oo salaada sox ka horeysa lalama jaaro lalama jahro saa ogsoontii laakiin asxaabta rasuulku waa su-aaleen dabcan nebiga ama waa waxay ka maqleen yani soo siraysanaya haddana yani waxaa laga yaaba inay ka maqleen codkiisa marka waxaa laga qaadanaya marka inay cilmiga ku dadaali jireen asxaabta wax yar iyo wax weyn ay noo soo naqliyeen marka ilaahay subxaana watacaala waxba ka tegeyna nebigiiba dadka ugu naseexo badan ugu daacadnimo iyo khayrmeerid badan uma haddana dadkii ugu khayr badnaayo ummadda oo ilaahay nebigiisa inay saaxiibaan u doortay oo ayagiina wax yar iyo wax weynba nebiga su-aalayo haddana soo guurinayo yani diinkan ma aha diin kirishtaan oo kale fii diini guudeed maaha oo nin walbaa waxuu rabo intuu kusoo darsado waa khayr oo iska dhahayo ma haddii diin intaas yani alle subxaana watacaala uu soo dejiyey kaamil yahay nebigii oo haddana dadkii u fasiray asxaabtii ka xambaartay ay ku dadaaleen oo saan ay wax noogu soo guuriyeen ziyaado looma baahn ziyaada waxaa u baahan wixii nuqsaan ay ku jirta diinka ma nuqsaana ku jirta waa kuma jirto umana baahno marka xadiidkan isagana waxaa wariyey muslim waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaya sheikhulislaam ibnu taymiya oo caddeeyaa xikmada wallahu aclam alkaafiruun iqul huwa allahu axad loogu akrinaa maxay qofka maadaama markau soo kaco salaad labadan ragca ay ugu horeyso wax salaad ah ee uu ku furfuranayo inuu maalintiisaas ku furfurto tawxiid leanna suuraddan suuratu qulyaa yaa ayuha alkaafiruun waxaa ku sugan baraa'atu shirki wa ahlihi albaraa'atu min ashirki wa ahlihi shirki iyo dadkiisa in laga beri maxaa ku jirta laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbudu walaa ana caabidu maa acbadtum walaa antum caabiduuna maa acbudu lakum diinukum waliyadiin idinka diinaad waxaad leedihiin yani diinkiina oo baatilka ah anigana teydaan leeya waxbana soo wakaan darsanaa dadaa lakum diinukum waliyadiin waxay u fahmeen idinkana tiina anagana teena iska saas ma aha iska wata waxa waxay tahay idinka tiinna iyo teenna waa kala duwan tahay macnaheedu laba diino isku shuqul lama aha aniga idinka waa idin khilaafa diin meelaan isu imaanayna marka aayadan marka waxaaba ku suganba gaalo waxay ku tahay cadaabay ku tahay aayada suuradan suuradda kalena qul huwa allahu axad sifaadka ilaahay baa ku jira taasaa qofka uu ku furfurana kadib markuu adkaarta kusoo kaco ka bacdi adkaarta iyadana alla u mahad celin iyo tawxiida ku jira marka ijac xoogaa waaa ku jira bilah tawfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamedin waali